khuruuju can nadaa'irihi shaygan sababkii keenay inuu kaa qarsoomo waa keeni kartaa tacajubka waxaa kaloo keena shayga nadaa'irtiisa inuu ka gudbo oo ka baxsan yahay oo nadiir male ama nadiirkiisu waa yaryah labadaasaa keenta labadaas marka maadaama ay keento waa tan la yidhaahdaba idaa dahara sababu badala alcajabu sababku hadduu caddaado cajab waa buro cajab ma leh oo wixii lala cajabayay waxay ahayd in sababku shayga kaa qarsoon yaha sababkii keenay cajabka marka buraya marka sababku caddaado waa cajabkii sababta keenta ee ahayd khafaau sabab waa midkaas wuxuu inin dhigayaa kawaakibku falaa yajuusu cala albaari allaha baari ah oo khaaliqa ah kuma banaano tacajub oo lama yidhi alla waa tacajube waana qowl baail ah oo banaanka iska yaa kitaabka allena kasoo horjeeda sunada nabigana kasoo horjeeda ilahi waa tacajubaa tacajubka labaa loo qaybiyaa mid sababta keentay waxay tahay waa khafaau sabab midkaasu ilaahay mustaxiilu ka yahay waa sax sababtoo ah ilahay wax ka qarsoon ma jiraan waxa waya caliimun bikuli shay laakiin khuruuju shay can nadaa'iri midka ah waxa weeyaan ilaahay mustaxiilkama ahane waa ku banaan yahay waana dhacay kitaabkii sunadaana tusaa kitaabkii sunadana tacajubka ku badan yahay waxaa ka mida ah ilaahay qowlkiisa famaa asbarahum cala annaari maadu waa tacajubiyo asbara waa ficlu taajub faacilkii waa damiir ku astura humtu waa mafcuul bihigii ayaga isaga laftigiisa shaarixa waa keena inay tacajub tahay laakiin waa tawiiliye tawiilka iyo sarfu lafdi can daahirihi biijmaaci lmuslimiina waa bail ila bidaliil shayga lafdigiisa in laga leexiyo daahirka waa bail zerkashi baxrulmuxiidka kusoo raraa waa masale usul fiqi ah waxa weeyaan culummadoo dhan way ku ijmaaceen shinqiidina laba meelooduu tafsiirka uga soo raro suurat lfurqaan iyo suuratu waxa weye inqitaa labada waa ku soo rara ijmaac weeye sarfu lafdi can daahirihi bilaa daliilin baail marka tan haddii ay hadda ayxa ta'wiili karaan midaan la awiili karina taal suuratu safaad waxaa ku jirta bal cajibtu wayaskharuun bal cajibtu taada la godaay fiiri bal cajibta maahan bal cajibtu waa qira'a sabciya bal ajibta iyo bal ajibtu waa qira'atan sabciyatan ka waran marka alla wuxuu bal ajibta hadii leedahay nabiga lala khidaaba bal ajibta nabiga subana waad la yaabta wayasqaru ayaguna way iska jeesjeesan iska dheldheelaya laakiin bal ajibtu aba taalo qira'a sabciya anaa yaabu ilahay loo cajabay haye ka waran qof kale ilahay ma cajabin ilahayna wuxuu leeyahay waa cajabay sow sooma afjarmin warkiisa ilaahoola waan cajabay qof kale ka waran ma cajabin ma saxa ma noqon karto subxaan allah bal cajibtu waa qira'a sabciya raadiye soo ma jeedin bal cajibtu anaaba yaabu ilaha yidhi oo cajabay marka cajabka waxaad leedahay haddii lu wadaha cajab ilahay maku banaan yahay ilaaqan ilaahay ha ugu ilaaqin hana ka wada anfin ilaaqan ee waxaad tidhaa cajabka sababka kene muxuu yahay hadduu yahay khafaau sababa mustaxiilu ilahay ka sababtoo ah ilahay wax ka qarsoon ma jiro laakiin hadduu yahay khuruuju shay can nadaa'irihaa waa ku banaanye waqad habata fi kitaabi wasunna iyo fahmkii slfu salna saasuu ku cadeeye calaa kuli xaal cajabku marka waa nuucaa sababaha keenana waa labadaas midna waa ka mustaxiil ilahi midna waa ku banaan yahay alfaada loo adeegsado oo qofku markuu arko wax cajabgeliya ila cajabku waxaan idhi waa inficaalu yaxduثu fi nafsi cinda shucuuriha biamrin khafiya sababuhu aw kharaja can nadaa'irihi ficneed bian kharaja can nadaa'irihi meeshuu ka yidhi oo hal mid ka wada dhigay waa laba in laga dhigoo la kala duwo waxaa la yidhaha cajab waa dareen nafta ku soo dirinaya marka ay dareento arrin sababkiisu qarsoon yahay ama nadaa'irtiisii ka baxay markaas alfaada la adeegsadaa waxaa loo qaybiyaa mubawabun fi الnaxwi wagayru mubawabin fi الnaxwi qayb alfaad baab kule naxwaha iyo alfaadaan baab ku lahayn naxwaha tacajubka maxaa loo qaybiyaa mubawabun fi naxwi mid baab kule naxwada iyo wagayru mubawabin fi naxwi mid aan naxwada baab ku lahayn kaan naxwada baab ku lahayn alfaadiisu waa badan tahay aaday u badan tahay kayfa takfuruuna biاllahi wakuntum amwaatan faxyaakum subxaana allah in almumina laa yanjus allahu akbar inaha suran waa badanta kayfa takfuruuna ka mida waxaa ka mida nabiga salى الlahu alay slam qowlkiisa uu yidhi subxaana allah abu hurayra markii uu sheegay inuu janaabo qabay uu yidhi ina almu'mina laa yanjusu xayan walaa mayitun uu nabigu ku yidhi salى الlahu alيه wasalam marka subxaana allah yaa ka midaba qofku markuu shay la yaabo inuu dhihi karo subxaana allah waxaa ka mid a ijcalana daata anwaadin markay saxaabadu yidhaahdeen qayb ka mid ah oo markaas soo islaamay qayb kamida ma wadahan saxaabade oo markaas soo islaamo xadiiu cahdin bikufrin ahaayeen markay yidhahdeen ijcalana daata anwaadin kamaa lahum daatu anwaad nabigu muxuu yidhi allahu akbar inaha sunan marka allahu akbaraba kamida in la dhihi karo marka aad la yaabto waxaa kamid ah lilaahi daruhu farisan in la yidhaahdo waxaa kamida wanaahika bihi waxaa kamida yaa laka rajulan waxaa kamida waylu umihi rajulan waxaa kamida qaatalahu lahu min shaacirin waxaa kamida kayrkood waa badan yihiin loo adeegsado marka la yaabo waa badan oo aan baabna naxwada weliba ku lahayn midka mubawad fi naxwi a laba siiqa kaasuna naxwada hadde looga hadlaa walahu weli tacajubi tacajubkii siiqataani laba siiqa u daahumaa labada siiqa mid ka mida maa afcala zaydan weye maa afcala zaydan naxwu maa shay weyn axsana wanaag badnaysiiyey zaydan zayd shay weyn ayaa zayd wuxuu ka dhigay inuu dadkii lamidkaa ka wanaag badan yahay waa ka bado waa nadaairtiiyu ka baxay ashyaadii lamidka ahaa waa ka wanaag badan yahay zayd rijaashii lamidkaayuu ka wanaag badan yahay kharaja can nadaa'irihi fi lxusn marka isagaa ku icraabi doona insha allah iyo wamaa afdalahu wamaa shay weyn a afdalahu zayd fadli badnaysiiyey wamaa shay weyn a aclamahu shay aclamahu zayd cilmi badnaysiiyey wamaa akramahu shay weyn ayaa zayd karaama badnaysiiyey isagaa ku icraaba sida loo icraabo siiqadaas famaadu mubtadaun mubtada weeye mubtadahaasoo bimacnaa shayin shay la macnaa shaygoo cadiimin weyn maa shay weyn aad leeda maa shay weyn aad leeda marka maadu waa nakiro mubtada inay noqoto maxaa u cunansiiyey sifada oo waxa wey sifadaas oo taqdiiriga wasfi taqdiiriha ku jira kaannahu in la sifeeyey lamita soo musawiqaadta ka mid maaha sifadu in la sifeeyey lamidta taasaa u banayday وأفعلna فعل maadi wey وفاaciل ضمير مsttir فيhi وuجوبا وsطر مرفوع بأمri xtima وduna ya mdaaرع tobankii aan xagga kusoo sheegnu ka mid ahaa waajiba faacilkiisu waxa weyn u asturan yahy waajib u asturan yahy yacuudu wuxuu laabanaa ilaa ma maadu u laabana halkaasuna waxay keentay naxwole inay ku ijmaacaan maadaas inay ism tahay maxaa yeelay لأna ضamاira لأna الضamiira laa yacuudu ilا ilى الأsmاء kitaabkaa kuu dhiga لأna الضamiira laa yacuudu ilى asmاع waa ku ijmaaceen inay isim tahay maadaasu maxaa yeelay لأna damiira laa yacuudu ila ilى اasmاع damiir meelaan asma ahayn uma noqdo saas darteeda loogu ijmaacay maadu inay isim tahay yacuudu ilى ma u laabana wاlsmu isimka isimka almawsuubu la nasbiyey isimka almutacajabu minhu lala yaabaana mafcuul bihi weeye miaalkan waa zayd marka isimka mansuubkaaho ficilka ka dambeeya mutacajabu minhuga lala yaabo waa mafcuul bihi wljumlatu khabaru ma jumlada ficilka faacilka mafcuulka waa khabar raabidkiina waa faacilka wasiiqatu haaniyatu siiqada labayda afcil bizaydin weeye afcil bizaydin naxwu axsin bizaydin zayd wanaag badana waa yaab axsin bizaydin wa akrim bihi karaamo badana Ah, asmic bihim waabsir arag badana gaalada markay aakira tagaan oo indhega badana ah, wax kasta ah, ilaahay waa ku maqal haa waa maqlayna haa waa garanay waa u jeednaa bacthi waa jira xisaab waa jirta qiyaama waa xaq dhega badana aakhiro dadkii adduunka lagu kari waaye xaq asmic bihim waabsir u ilaahay yidhi maqal badana waa yaabe oo dhega badana markay aakhiro jooga dadkii lagu kari waaye aakhiro adduunka markay joogana mooday dhegolayaalka aakhire wax maqli og xayse u tare ma goobtaasaa goob maqal wax tare dhagaha adduunka wax lagu qabsadaahe wa siiqatu siiqada athaaniyatu labayda afcil bisaydin weeye naxwu axsin bisaydin sayd wanaag badana waa yaabe wa akrim bihi karaamo badana faafcil waa ku icraabaa lafdun waa lafdi waxaa tidhaha faafcil afcil ficilun waa ficil ficilkaasoo lafduhu lafdigiisu lafdu amri yahay afcil waxa weya lafdigu waa lafdi oo amaraad moodaa akrim oo kalead moodaa ah, mana ahan amar ee waa ficlu taajub afcil wuxuu ku yidhi faafcil faafcil ficlu waa ficil ficilkoo lafdu lafdigiisu lafdulamri uu yahay wa macnaahu macnihiisuna atacajubu la yaab uu yahay walaysa fiihi kumana sugna damiiru damiir kuma asturna ficluamar mogtahay damiirkiisa hadduu mufrad mudakara yahay damiira lagu asturi jira waajiba kanu hadde ma ahan ficluamar lafdigaa ficluamar u ege ma ahan macnuu ficluamar waa tacajub saas darteeda damiir kuma jiro kuma jiro wa macnaahu macnihiisu atacajubu way walaysa fiihi ficilkaas kuma sugna damiirun wa bizaydina oo bacda la gelshay faaciluhu waa faacilkiisi oo maxaa bacda loo gelshay weli waa waajib bacdaas in la gelshaa ba zaaida oo waajib ah la yidhahda waa ba zaaida oo waajibna ay tahay in la siyaadiya siyaadadeedu waa waajib maxaa loo geliyey asagaa ku baraya dhegayso wuxuu ku yidhi wa aslu qawlika hadalkaaga asalkiisa axsin bisaydin aad ku qawsho axsana zaydun zaydaa wanaagsanaaday asalku saasuu ahaa axsana ay saara wuxuu ahaaday daa xusnin wanaag midu saaxiiba naxwo awraqa shajaru geedkiiya caleen bixiyey saasoo kale u ahaa awraqa shajaru geedkii caleenu bixiyey saasuu asalku ahaa uma quyirad siiqatuhu ficilka siiqadiisii waxaa loo bedelay ilaa siiqati اlamr axsana u ahaa soo maahan axsin aa la yidhi laga dhigay sida akrim oo kale axsin aa sida amara laga dhigay siiqa amara laga dhigay faqabuxa waxaa xumaaday a rabaa marka faqabuxa ah, faqabuxa a ah, meesha laga rabaa ogow nusqooyinka aysan dhigayn ha iska saxeen faqabuxa waxaa xumaaday isnaaduhu amar in loo tiriyo ila daahir ism daahir ficlu amar oo mufrad mudakara lagula khidaabaa ah. faacil ma looga dhigi kara ism daahira ma looga dhigi karo idrib zaydun ma la dhigi karaa may lama dhigi karo marka axsin siiqadeedu amaray u egta siiqadii amarkay ku socotaa waa foolxumo marka ism daahir oo faacila in laga dabamariya faqabuuxa waxaa xumaaday isnaadu in loo tiriyo ila daahiri faziidat ilbau bacdiyaa lagu siyaadiyey marka bacaa lagu siyaadiyey faziidat ilbaau bacdiyaa lagu siyaadiyey fi lfaacili sawnan lilafdi ama huwa qabiixun hayru jaa'isin iyadoo lafdiga laga ilaalinaa shay xun oon jaais ahayn sawnan lilafdi ama huwa qabiixun hayru jaaisi iyadoo lafdiga la ilaalinaa shay fool xun oo aan banaanayn aaba lagu siyaadiyey markaasaa la yidhi axsin bizaydi axsin bizaydi marka waa aacilkii waa faacilkii waxa bada lagu siyaadiyey labadaas ayuu leeyahay ka soco baabulcadadi haadaa midkaanu baabulcadadi cadadkii baabkiisii weeye cadad waa tiro iyo xisaab wey laakiin waxaad ogaataa naxwo marka la joogo xisaab laguma barto xisaabna laga hadli ma ee waxaa laga hadlaa ismulcadadka ismulcadadka marka lagu dhawaaqaa mudaker miyaa laga dhigaa haddii macduudka mudaker yah mase muanafaa laga dhigaa saa loogu dhawaaqa ismulcadadka sida loogu dhawaaqo um baa nala bara bis ah, maalan khamsa aad rabta inaad tidhaahdo shaygaa tirayadaad fiirine ma mudakera mase waa muanaf kan la tirinayo waxa la dhaha macduud isimka cadadka amsa sita kuwaasna waa ismulcadada la dhaha ismulcadadka ma mudakara laga dhiga tadi waa laga dayna mase muanafa laga dhiga taa lagu dara intaasa lagu bara bis ee xisaab ku dhufo iyo ka jar iyo ku dar nina meeshan makuuma taalo kana raadi maydi naw kuna bara mayd baabulcadadi hadaa midkaanu baabulcadadi cadadkii baabkiisii weye iclam ogow ana alfaad alcadadi cadadka alfaaddiisa kaa'inatun calaa alaaثati aqsaamin qaybyaala saddexay ahaata saddex qaybood wey alfaadulcadad meesha ha laga hadlaana waa maxay min xayثu tadkiiru wataniif xagga mudakernimo iyo mu'anafnimada war waa saddex iclam ogow ana alfaad alcadadi alfaada cadadka calىa ثalaaثati aqsaamin kaa'inatun calىa ثalaaثati aqsaamin saddex qaybood ayay ahaatay alwalu qismiga ugu horeeya maa shay yajri ku socona cala alqiyaasi fayudakaru mudakara laga dhiga ismucadadka maca almudakeri maca almacduudi اlmudakeri macduudka la timina mudaker markuu yahay wa yuanahu ismucadad ismucadadkii laga dhiga taca lagu daraa maca almuanai maca almacduudi almuanafi macduudka la tirina muanaf markuu yahay qaybtaas qiyaasay ku socota sidii la fahmi karay ku socota soo ma jeedid haddii waxaa la tirina mudakr yahay tada waa laga dayna haddii waxaa la tirina muanaf yahayna taa lagu dara waa sidii qiyaaskeedoo la fahmaya sooma qaybta koobaad waa qaybtaas wuxuu ku yidhi wahuwa qismigaasu alwaaxidu wey fiiri alwaaxidu wahnaani iyo wamaa kaana calaa siiqati faacil hal markaad tirinaydo mudakr muanaf waxraba ahaado labo markaad tirinaydo weligood qiyaasaad ku wadi oo haddii halkan mirka aad sheegaydaa mudakr yahay waaxid aad leedahay hadduu muanaf yahayna waaxidatun aad leedahay ah. hadday waxaad tirinaydo macduudkaah laba uu yahay haddaad mudakar tirinaydo inaani aad leedahay haddaad laba tirinaydana oo muanafana inataani marka qiyaasuu ku socona qaybtaas waa qiyaas o iyo wamaa ismulcadadkii kaana ku sugnaada calaa siiqati faacil ismulcadadka ku socda siiqatu faacil oo waa ali raabic khamis saadis saabic aamin taasi cashir mar hadduu ku socdo faacilna waxa weyan qiyaasaad ku wade oo haddaad maalan waxa weeyaan lix mudakaraad sheegaya saadis aad leedahay lix muanafka tiraydana saadisatu ta aad geline ka bilow aali ka bilow inta ka yaro mogta awlaba qiyaaska kugu socotay aali ka bilow ilaa cashirgee qiyaasay kugu soceen labadaasa qiyaas ku socota waaxid iyo itnaa ayagu weligood qiyaasay ku socdaan o ismucadadku faacil hadduu ku socdo aacil aacil tiri haali raabic khamis saadis saabic haamin taasic caashir qiyaasuu ku socona waay taquulu waxaa leedahay fi lmudakeri mudakerka markaa tiradeed waxaa leedahay waaxidun taada waa ka dayna wasnaani labo waaxidun hal nin wasnaani laba nin wathaanin fiiri haddaad faacil ku wadade thaanin laba nin wathaalis thaanin nin labeeyo wathaalits nin saddexeeyo ilaa caashir mid tobneeyo intii laga gaaro wa filmu'anasi mu'anaskiina waxaa markaad tirinaydo waaxidatun hal mid oo gabar ah wasnataani laba dumara aw sintaani marka isnataani iyo sintaani labada lafdi midkaad rabtaa isticmaale labadu waa sax mu'anaska loo isticmaala haye faacilna markay muanafkii ku socdo waa kana aaniyatun gabar labaysa aaliatun mid saddexaysoo gabar ah ilaa caashirati mid tobnayda inta laga gaaro wakadaa sidaas marka fiiri taas waxay ahayd ayagoo keligoodan cashara la socon qiyaaskaasay ku soconayaan hadii casharo lagu daroo la korsiiyana qiyaaskii ku soconaya ah, qiyaaskii ku soconaya weliba casharaduna markaas qiyaasay kugu socotaa labadaba mudakara ka dhigay haddii macduudku mudakariya labadaba muanafkaad ka dhigay haddii macduudku muanaf yahy cashara saar fiiri wuxuu ku yidhi wakadaa walxukmu xukunku kadaa sidaasoo kale weeye xukunku idaa rukibad marka la korsiiyo alfaadan idaa rukibad haadihi alfaad alfaadan marka la korsiiyo maca alcasharati ow kayriha ama cashara kayrkeed ah. cashara kayrkeed oo ishriinkii iyo ah, iyo ilaa tisciin wuxuu ku yidhi dhegayso laakiin wax yara isbedela tarkiibka marka murakab uu yahay cadadku wax yara isbedela waxaana isbedela waa waaxidka meeshiisii wuxuu ku yidhi ilaa laakine anaka adiga tati waxaad la imaanaya baxadda markaad mudakar tiraydo o wa ixda aad la imaanay muanas markaad tiraydo axada cashara aad leedahay mudakar markaad tiraydo muanaskana maxaa leedahay ixdaa cashara fiiri meeshii waaxid aad dhahayda iyo waaxidda dhihi maydad axadda iyo ixda aad adeegsane intaas waa isbedele mudakarka xaad adeegsane axadda cashara muanaskiina daa cashara waxaadii aad adeegsane waa mudkr xaadii cashara waa faacilkii xaadii cashara muanadkiina xaadiyata cashara xaadiyata cashara xaadii cashara xaadiyata cashara saasaa leedaha casharada taad ku dara marka muanad tirayda wuxuu ku yihi fataqulu waxaa leedahay fi mudakri fi lmacduudi اlmudakr waxaa leedaha markaad tirinaydo cindii egtayda waxaa ku sugan axada cashara koob iyo toban rajulan aw cabdan mudaka waxaa inama sheegi karti wasnaa cashara labiyo toban cabdan oo addoon ah waxaadi cashara cabdan waani cashara wahalia cashara ilaa taasica cashara labada jusna fadxad saare halia cashara haali xarafka ugu dameeya cashara labada xarafka ugu damey labadaba fadxad saare mabniyun calaa fatxi ljusayni ah taasica cashara wa fi lmucanasina waxaad leedahay daa aharata ta ku dar casharada qiyaasay ku socotahay ixdaana dheh muana tirine ixdaa cashra labiyo toban dumara ama anatan adoon dheh wasnata cashrata labiyo toban anatan waxaadiyata cashrata wahaaniyata cashrata wahaaliata casharata ilaa taasicata cashrata haye haddii laga gudboo la korsiiyo cashara wax ka badanna ishriin ilaa tisciin sidii wey qiyaaskii ku soconay waa kana wuxuu ku yidhi wa taquulu waxaad leedahay fawqa acashar man idaa jaawasta alcishriin maxaa leedahay markaad cishriinka dhaafto maxaa leedahay wa taquulu waxaa leedahay idaa jaawasta alcishriin markaad labaatanka dhaafto waxaad leedahay alxaadi wاlcishruun alxaadi waa mudakr marka wax la tirina والثاني والعشرون لباatan iyo labo waa weli mkr wey taai وaتiسiin inti laga garo sagaaشhan iyo sagaal haye mucanafkii markaa tirada waxay leedaa labaatan haddaad dhaafto wa xdaa وaعiشhruun labaatan iyo ko amatan واثnataani وaعiشhruun labaatan iyo labo ama wاlxaadiyatu wاlcishruun labaatan iyo kow ama wthaaniyatu wاlcishruun ila taasicati wa tisciin laga gaaro sidaasu qiyaasu qismigaasu ahay ka gudub waa fududya waana la fahmay qismiga labaad wthani qismiga labeeya maa shay weeye yajri ku socona calaa cagsi اqiyaas qiyaaska cagsigiis macduudka la tirina mudakr markuu yahay taad ku dare ismu cadadka ismu cadadkiya ta ku dare macduudka la tirina muanas markuu yahayna tadaad ka daynaya ismulcadadka waa cagsulqiyaas iri ah, qiyaaskii la yiqiin cagsigiis wey waani midka labeeyaa maa shay weeye yajri ku socona calaa cagsi lqiyaas fa yuanasu ismulcadadkii waa la taniisinaa oo taa lagu daraa maca almudakeri maca almacduudi lmudaker macduudka la tirina mudaker markuu yahay taa lagu daraa wayudakaru mudakera laga dhiga ismulcadadkii maca almuanasi maca almacduudi lmuanas kala tirin hadduu muanas yahay wa huwa qismigaasu aلثalaaثatu wey iyo wa tiscatu wmaa baynahuma ka bilow ثalaaثa ilaa tisca ku dar gaayada maca tisca dhe intaas cagsulqiyaasay ku soconayaan sawaaءn waa isku mid weliba afradta inaad kali yeesho oo aad aadan cashara ku darin iyo cishriin midna inaad kali yeesho iyo aw rakabta maca cashara iyo inaad cashare korsiido ama cishriin korsiido waa isku mid keligood inay yihiin iyo in cashara la socoto iyo wax ishriin iyo wixii ka badan in la socdaan waa isku mid waa isku mid sawaaun waa isku mid afradta inaad kala yeesho naxwo alaaatu rijaalin saddex inaad leedahay hadda waxaa la tirinaya waa mudakar soo maaha ta aad gelinaya alaaatu rijaalin saddex nin alaaatu aad leedahay wa alaau niswatin saddex dumar ad leedahay taada waa ka dayne wuxuu ku yidhi iyo wa qawli naxwi qawlihi ilahay qowlkiisa tacala ilaa waa sareeya ilaa wuxuu yihi sabca layaalin toddoba habeen ayaa dabayshu ku socotay reer caad sabca layaalin toddoba habeen dhe layaal inay mudakar tahay inay mu'anad tahay saan ku kala garanayna mufradkaa loo laabtaa mufradka u laabo laylatun waa muanad soo maaha laylatun waa muanad mufradkaa loo laabtaa si aad u aragto haye marka la tirina ila muxuu yidhi sabca uu yidhi ma dhihin sabcata taa ilaahay ma gelin sabca layaalin toddoba habeen iyo wa amaaniyata ayaamin sideed maalin fiiri ayaamna mufradku laabo yawmun waa mudakar soo maaha taa alla gelsha fiiri wa amaaniya ta u ilaahiyo sideed maalin xusuuman oo israacraacsan wey marka sawaaun waxaa isku mid ah afata inaad kala yeesho sida alaaثa ow rakibta inaad korsiido maca alcashar cashare inaad korsiido halkaas waa taa halkaasay ku cadfanta aw rakibta inaad korsiido maca alcasharati naxwu alaaata cashara marka markay casharada la socoto casharadu qiyaasay ku socee fiiri lafdiga la socdaana cagsulqiyaasu ku socda maxaad samaynaya mudakar haddaad tirinaydo casharada ta'da waa ka dayne ilaa iyadu qiyaasay ku socotaa lafdiga la socda casharana ta'aad gelini waa markaad mudakar tiraydo maxaa leedahay saddex iyo toban nin alaaata cashara casharada qiyaas ka dhig taada ka da alaaadana tegel cagsulqiyaas ka dhig alaaata cashara cabdan wa arbacata cashara cabdan ilaa tiscata cashara rajulan wa alaa haddaad dumar tirinaydana casharadu qiyaasay ku socohe ta geli lafdiga casharada la socdana taada ka ilaali haye maskaxdaadu ha shaqaydo wa alaa casharata saddex iyo toban ama tandhe ama imraatan imra'atan imra'atan u soo wadaa wa alaaثa casharata imra'a wa arbaca casharata imra'a ilaa tiscata casharata imra'a ow rakibta ama inaad korsiido maca alcishriin iyo wamaa bacda cishriin iyo wixii ka dambeeya ilaa laga gaaro tisciinka naxw cindii agtayda waxaa ku sugan alaaatun tagelid mudakaraa la tirinahay tagelid alaaatun wa cishruuna rajulan saddex iyo labaatan ilaa laga gaaro aye markaa tiradayda muanas maxaa leedahay cindi agteeda waxaa ku sugan wahalaaun wa cindi agteeda waxaa ku sugan halaaun saddex wa cishruuna amatan oo addoon aad wa cindi agteeda waxaa ku sugan halaaun wa cishruuna ama ilaa tiscin wa tisciina ama laga gaaro kaasuna wuxuu ahaa qismigii cagsulqiyaaskii wa haaliu qismiga saddexeeya maa shay weeye lahu xaalataani laba xaal u qismiga saddexaad laba xaalu leey laba xaalo ayuu leey qismiga saddexaad laba xaaluu leey wa huwa qismigaasu alcasharatu weye casharo weeye laba xaaluu leey marna qiyaasuu ku socdaa marna cagsulqiyaas fiiri casharadu marna muxuu ku socdaa qiyaas marna muxuu ku socdaa cagsulqiyaas wa huwa qismiga saddexaad alcasharatu weye in rukibat haddii la korsiiyo hiya casharadii maca alaaxaad aaxaad la jirkiisa aad waa la ha ashar ka yar w ashar ka yar maaa laydhaha aaada laydhaha in rukibat haddii la korsiiyo hiya casharadii maca alaaxaad aaxaad la jirkiisa jarad waxay ku socee cala alqiyaasi naxw axada cashara rajulan fiiri hadda waxaa la tirinaya waa mudakar soo maaha axadda weligeedba qiyaasay ku soco jirta casharana qiyaasay ku socotaa labadaba taada ka ilaali axada cashara rajulan haye wasnaa cashara rajulan inaanna awalba weligeed qiyaasay ku soco jirto casharana qiyaasayba ku socotaa mar haddii la korsiiyo axaad labadaba ka ilaali tamiis haye mar haddii alaase la gaaro alaa iyadu waxay ku socee cagsulqiyaas laakiin casharada fiiri mudaker marka tirina casharada fiiri taada waa laga ilaalina alaaata cashara rajulan ilaa tiscata cashara rajulan muanafkiina taa lagu daraa casharada mar hadday la korsiiyo maca alaxaad waa in deegtayda waxaa ku sugan ixdaa casharata imraa wasnataa casharata imraa wa alaaa casharata imraa ilaa tisca casharata imraa o taas waxay ahayd cashara markii la korsiiyo maca alaaxaad haddii keligeed ugu dhawaaqayana wa in ufridad haddii la kali yeelo casharada casharada haddii la kali yeelo oo laga kali yeelo cani tarkiibi oo aan tarkiib la saarin wain ufridad haddii la kala yeelo casharadii can tarkiibi jarad waxay ku soconeen calaa khilaafi اqiyaas markaas cagsulqiyaasay ku soconeen mudakr haddii la tirinaa taa lagu dara muanaf haddii la tirinayana taada waa laga dayna naxwu cashratu rijaalin toban nin wa cashru niswatin toban dumara dheh baabwqfi haada kanu baabwqfi waa waqfi baabkiisa waqaf haddaad kitaab waa joogsaa waqafaaba layihi waaba joogsaday soo ma jeeda baabulwaqf waa yahay waqfiga waxaa la yidhaha qaطcu nudqi cinda ikhraaji aakhiri اkelima kelimadda xarafka ugu dambeya markuu kaa soo baxa in aad waxa weya hadal dhawaaqa goydo wey qofku haddaad luqada barto waa qof caqlile waa la fahamsiin karaa qofka hadduusan carabi oqon waa dhagool adiga dhagool wax ka dhaadhici hadda ka hor ninaan helay wuxuu yidhi dhegaysta aniga nas waxaan ahayn nas waxaan ahayn daliil iguma keeni kartaan waxaana rabaa masale in lay fahamsiiyo aayad quraan iyo xadiis waxaan ahayn afkiinaasi ka soo bix waxna i saan idhahaye bal wax sheego suu yidhi faatixada saa loo akraa marka la tukaayo anu waa idinka yaabanahay waayahani bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin markaasuu yidhi alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiina aa ku qoran kitaabkan qur-aanka aayadda dhahayda halkaas hala reebo ii keeno ama xadiis qaala rasuul lahi salى الlahu عalيه wasalam idaa qara'tum alxamdu lilahi rabi اlcaalamiina faskunu nuun xadiis dhahayan raba ka taliya war eedayna maha saa la yidhi tajwiidka saas dhiga su yidhi war waraqadahaas dadku qorteen anu ma rabo aniga nas waxaan ahayn ma aqbalo baladu wa ka dhaabici ah. Ah, si kasta inta la yeelay naxwadeed hore naxwadeena maan waxa wa anu naxwa sheeko oday qortay meel ku qoray aad ii keenayda marka markiisa waxoogaa nin xakiima culmaa loo gey wuxuu yidhi alxamdu lilah rabi lcaalamiina ma ingiriisa mise waa carabi sida soomaali taasi waa carabi ah, ma ogosho carabi ina hadaad carabi maan tira gaalaataan kuleeyahy hal quraan aayad qur'aanaan kugu hayo qur'aanan carabiyan soo ma haddaa i tirahdo alxamdu lilah rabi lcaalamiin carabi ma ha gaalaad noqe horta oo aayadaad beenid nasaad beenid aduu naska sooma rumaysi ha nasaad beenid war carabi ma tahy waa carabi suulcarabi sidaana loo akriya carabiga haddii u carabi yahay carabi sidaana loo akriya marka lagu joogtaa waa in la reebaa ah, laa yuuqafu calaa mutaxarik kamaa laa yubtadau bisaakin carabi waa saas arma saasa wy ah, war waa saas al hmm. marka qofka hadduu nuuc dhagool weeye hadduusan luqada fahmayn dhagool adu wax ka dhaadhici baab muddo dhan uu saas ugu tukan jira alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiina araxmaan الraxiimi uu leeyahy kuguba xidhan ma haddaad tiri alxamdulilah rabi اlcaalamiin daba kugu xidha waa kaa tega u leeyahay nasu khilaaf ilahay kitaabkii sunadii nabigu khilaaf u leeyay allah mustacaan waaya baabulwaqfi haadaa midkaanu baabulwaqfi waqfigii baabkiisi weeye yuuqafu waa lagu joogsanaa kelmadaha aakhirkooda sida loogu istaagayo intaasu wax yar nooga sheega yuuqafu waa lagu joogsanaa cala almunawani kii la tanwiiniyey munawankii almarfuuci la rafciyey iyo walmajhuuri kii la jiray bixadfi xaraka bixadfi lxarakati xarakada la xadfideeda lagula joogsanaa iyo wa tanwiini tanwiinta la xadfideeda haddii lafdiga aad ku istaagaydo waqfigaas ama ikhtiyaar ha ahaado ama idiraari ha ahaado mid koraba ha ahaado markaad ku istaagaydo hadduu yahay lafdi marfuuc munawan ah ama majruur munawan ah xarakada iyo tanwiintaad xadfeed sukuunaad saare yuuqaf waa lagu joogsanaa cala almunawani kii la tanwiiniyey munawankii almarfuuci la rafciyey iyo walmajruuri kii la jiray bixadfi اxarakati watanwiin tanwiinta iyo xarakada la xadfintooda lagula joogsanaa naxwu jaaa zayd wamarartu bizayd saasaa loogula joogsanaa jaa zayd waa marfuuci marartu bizaydna waa majruurki wacalalmunawani carabigana saasa wacalalmunawani wa yuqaf waa lagu joogsanaa calalmunawani kii la tanwiinay munawankii almansuubi la nasbiyey biibdaali tanwiin tanwiinka la bedelidiisu alifan loo bedelo marka horeba mar hadduu mansuub yahay munsarifna yahay tanwiin waaba ku qoran alif meesha waaba ku qoran yahy alifkaasaa lagula joogsana isimka mansuubka munawanka markuu qoran yahay alifa qoran sooma Ah, sida uu qoran yaha loogu joogsana alifka meesha ku qoran aa lagula joogsana naxw ra'aytu zayda alifkaasaa lagula joogsana fakadalika sidaasoo kale tubdelu waa la bedelaa nuunu idan alifana loo bedelaa fi lwaqfi haddii idan lagu joogsana sow alif kuma qorna meesha idaa a loogu joogsana ayadana fi lwaqfi wakadalika sidaasoo kale waxaa ahaaday nuunu tawkiid alkhafiifa nuunu tawkiid alkhafiifa ayadana alifa lagula joogsana naxw la nasfaca alifaa lagula joogsanaa wa yugtaban alifyaalkii waa la qoraa kadalika saasaa loo qoraa wey oo waxa way mansuubkii murawanka alifaa loo qoraa idan alifaa loo qoraa nuunu tawkiidka khafiifada alifaa loo qoraa wa yugtaban waa la qoraa alifyaalkii kadalika sidaasaa loo qoraa ama kelimaadkii aan hadda soo sheegnay oo alifka lagula joogsanayey alifkaasaa loo qoraa wa raxmatullaahi wa yuqaf waa lagula joogsanaa raxma bilhaa ayaa lagula joogsanaa raxma sidaasaa loogala joogsanaya waana ta kasta ta taniis kasta oo ismiye ah almuxarak maa qablahaa ee waxa ka horaya xala ka saaran tahay lafdan sidaa qaa'ima shajara raxma ow taqdiiran salaa zakaa manaa shifaa tawraa kulligood ha lagula joogsana wyuqafu waa lagu joogsanaa cala lmanquusi manquuskii manquuskii almunawani la tanwiiniyey fi rafci xaalu ahaaday iyo waljari bixadfi ya yadiisa la xadfidiisa isimkii manquuska ahaa waa isimkii yadu udambeyday hadduu munawan yahay munawan iyo kayr munawan u kala qaad munawan marka uu yahay xaalatu rafci xaalatu ljar yadaa la xadfaa markaasaa xarafkii ka horreeyey sukuunka la saara naxwi jaaa qaab wa marartu biqaab wayajuus waxa banaan ibaatuha in la soo celiyaana banaana sukuna la raadinayo yadana sukuna saaran marka inta la soo celiyo yadii in lagula joogsadaana banaano la yidhaha jaaa qaadi wamaratu biqaadi banaan waxaase ka fiican in la xadfo saasaa fiican wa yuqafu waa lagula joogsanayaa huwa manquuskii dheh manquuskii weye wa yuqafu cala lmanquusi manquuskii waa lagu joogsanaa weye fi nasbi nasbada dhexdeeda xaalu ahaaday bibdaali tanwiini tanwiinka in loo badelo alifa naxwo ra'aytu qaadiya wain kaana hadduu ahaa hayra munawanin fal afsaxu taas wuxuu yahay wa yuqaf waa lagula joogsanaa manquuskii fi nasbi xaal ahda bibdaali tanwiini alifan naxwu ra'aytu qaadiya wain kaana manquusku hadduu yahay hayra munawanin fal afsaxu sida fasaaxada badan fi rafci waljarina ku fasaaxo badan alwqfu alayh waa in lagula joogsado biihbaatاlyaai yadi oo la sugo manquuskii waa marfuuc ama waa majruur munawana maaha ilaa munawan waa laga soo hadlay munawan ma ahan marka uusan munawanka ahayn wuxuu yahay alaa ku jirta ah, alaa ku jirta alaa ku jirta markaas manquuskii oo aan munawan ahayn waxaa lagula joogsadaa sida u fasaaxo badan yadi in la sugo wuxuu ku yidhi waa in kaana hadduu aado huwa manquuskii hayra munawarin mid aan munawar ahayn falafsaxu sida fasaaxada badan fi rafci waljari ku fasaaxo badan alwaqfu calayhi waa in lagula joogsado biifaati lyaai yadoo la sugo naxwu jaaa alqaadi wa marartu bilqaadi sidaasaa afsax ah sidaasaa afsax ah wayajuusu waxaa banaan xadfuhaa afsaxyay noqon laakiin waxaa banaan wayajuusu waxaa banaan xadfa ya-da in la xadfo oo maxaa la leeyahay jaa alqaad iyadoo al ku jirto marartu bilqaad in la yidhaha waa banaanta maxay u banaanaatay farqan bayna alwasli waalwaqfi maxay u banaanaatay ilaa ya-du waa sugneed sukuunno waa saarnaa awalba sukuuna la raadinayey waxaa la leeyahay xaalatulwasliga aa ya-du sukuunsaneed jaa alqaadi marartu bilqaadi marka la waslinaa waa sukunsaneed soo maaha marka la waqfina iyo marka la waslina si loo kala saaro waxaa banaan in la gooyo xaalatulwaqfiga farqan bayna alwasli waalwaqfi aad jaa alqaad marartu bilqaad aad wa alayhi qiraa'atu kayr bni kaiir alkabiir mutaal iri alkabiir mutacaali alkabiir mutacaal liyundira ywma talaaq iri waa waa manquuskii xaalatulwafi maxaa la sameeyey yadi waa la xadfay maxaa yel xaalatulwasligay joogta xaalatulwasliga ayay joogtaa yadu marka waa la iska xadfay almutaal almutacaali una ah liyundira yowma talaaq aa laleeyay xaalatulwaqfigii ayadii la xadfa maxaa dhacay ee xaalatulwasligay joogta marka farqan bayna alwasli wاlwaqfi sidaasay u banaanta wain kaana haddii uu yahay manquuskii ayru munawankaaha wain kaana hadduu yahay manquuskii kayru munawankaaha u celi kaanada isimkeeda wain kaana hadduu yahay almanquus hayru munawan mansuuban hadduu yahay waa manquus waana kayru munawan ka waran fa bilihbaati fa yuqaf waa lagula joogsanaa bilihbaati laa ayru ihbaataa lagula joogsanaa wax wax kale ma banaano ibaat waa in la sugo ah, fabiibaati lilyaai saakina waa in la sugo ra'aytu lqaadi aad leeda laa ayru laa ayru ay laa hayru dalika jaais waxaan intaasaynu ma banaana laa ayru laa hayru dalika jaais wax kale ma banaana wayuuqafu waxaa lagula joogsanaa calaa ma lafdigiidhe isma dhihin lafdi ama ficil ahaado ama xaraf ahaado ama ism ha ahaado wayuuqafu waa lagula joogsanaa calaa lafdigii fiihi dhexdiisa taau taniisi taau taniif ay ku sugan tahay fain kaanad hadday tahay saakinatan mid reeban lam tuqayar la bedeli ma naxw qaamad qaamad rubat la bedeli ma qaamad rubat aa laleeyahay laga bedeli maa sidii uu ahaa markii horeba fain kaanad hadday tahay taadii saakinatan mid reeban lam tuqayar laga bedeli maa camaa kaanat calayhi qabla alwaqfi sidii ay qabla alwaqfi aheed waxba laga bedeli maa naxw qaamat hadday xaraftayna waa la rubat humat waxba laga bedeli maa wain kaanat taadu hadday tahay mutaxarikatan mid xarakaysan fain kaanad hadday tahay fii jamci naxw almuslimaat fal sida fasaaxada badan alwaqfu waa in lagula joogsado bitaa'i waa in taa lagula joogsado muslimaat hindaad in la yidhaahdo wa adricaad carafaad waa in saas lagula joogsado wa bacdu bacdualcarab wey carabta gabal ka mida yaqifu waa kula joogsaa bilha oo wuxuu leeyahay dafnu lbanaa min almakrumaah ay leeyihi ha ay kula joogsanayaan ha ay kula joogsanayaan laakiin abstaas waa wax qaliilehe luqada absaxa taa lagula joogsadaa dafnulbanaat haddee hadalkaaba baadilehe carabinimo saxa u noqda laakiin diin ahaan saxu maahan oo gabdhaha in la nolol aasa waxa weya karaama maaha sharafna maaha waa dulmi iyo baqyi waa dulmi iyo baqyi iyo qaraabogoysnimo weliba waayahay kayfa alikhwatu walakhawaah ay yidhaahdeen kayfa alikhwatu walakhawaah akhawaat ay ahayd marka ha ay kula joogsadeen wayaqifu bacdu bilha wain kaanad hadday tahay taa utaniidkii fii mufradin mufrad hadday ku jirto fal afsaxu sida fasaaxada badan alwaqfu bilha waa in ha lagula joogsado naxwu raxm wa shajara wa bacdum yaqifu bita gabalaa taa kula joogsana waqad qara'a wuu akriyey bihi bilwaqfi bita inta lagula joogsado bacdu sabcati toddobada gabal ka mida ah fii qowlihi tacaala ina marka waqfigan waqfi idiraariya wey meeshu waa meel ikhtiyaar loogu joogsado maaha waaba mudaaf mudaaf iyo mudaafuley dhexdiis maaha meel joogsi ee qofkia neeftia uga joogsana halkaa marka si saxa inuu joogsadaana laga rabaa raxmat ay yidhaahdeen raxmat oo ta ina raxmat allahi qariiba min almuxsiniin وصلى الله وسلم وبارك على نبيina محمد وصلى الله الله amaano عalى سيدina سيدkeena korkiisa uu yihi محمdi ah وعalى آله وصaحبه وسلم الحamdu لله noo dhamaada ilaahay baa mahad iyo fضل iyo إحsaan iska leh kitaabkii almutamimaة الأjrumiية ilaahay weynaa subحaanaه وataعaalى waxaan ka baryaynaa asmaadii صifaadiisa ku weydiisaynaa wixii aan saxnay inuu naga ajar siiyo wixii aan gafnayna uu noo dhaafo ilahay weynaa waxaan asmaadii صifaadiisa uga baryayaa shiikaygii sheekh isxaaq macalin xasan oo kitaabkan ka faa'iideysta ilaahay inuu adduunkana ku xifdiyo aakhirana janaat lfirdows lacala ku abaalmariyo ilahay asmaadi sifaadiisa waxaan ugu baryaynaa ardada kuwii ka faa'iideystay iyo kuwa dambe oo ka faa'iidaysan doonaba in ilaahay weyne cilm mubaaraga naafica uu ka dhigo kitaabkii waa noo dhammaaday almutamimat alaajuumiya insha allahu nusqada anugu aan duubay maahan inta kale fasax maahan wax nashri kara lama arko nusqada anugu aan duubay unbaa fasaxoo la nashri karaa nusqada anugu aan duubay unbaa la nashri karaa inta kale qofkii duubtaya haysa kara xataa qof kale ma sii karo waxa weeyaan fasax ma ahan wsala allahu wasalam wbaaraka calaa nabiyina muxamed in sha allah waxaan ku xiji doonaa kitaabkaan iclaaminay oo ahaa muwasilu dula ilaahay idankiisa marka kaasaan noogu xegi doonaa